بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالمحذوف منتصلا والهمز قبل اللزوم ضم ضم وناه اغزي بكاسر مشم ضم قاد قبلا وشذ بالحتف مر وخذ وكل وفشا وامر ومستندر تقميم خذ وكلا بسم الله الرحمن الرحيم فصل في فعل الأمر culima halkan waxaynu ku arki doonaa ficilka amar ficil amar iyo qaabka loo samaynayo ayaynu halkan ku arki doonaa in sha allahu tacaala ficilka amar waxaa loo qaybiyaa laba qaybood inuu qiyaas yahay iyo inuu shaad yahay labada ayaa loo qaybiyaa ama waa qiyaas ama waa shaad labadaasu mid ahaan noqoni qaybta shaadka ah haddaan halkaa iska dhigno oo qaybta qiyaaska ah aan soo qaadanno qiyaaska isna waxaa loo qaybiyaa ficilkiisa mudaa ee qiyaaska waxaa loo qaybiyaa inuu ficilkiisu afcalo yahay iyo inuu afcalo qayrkeed yahay hadduu ficilku afcalaba noqdo amarka marka laga keenayo waa afcil uun afcala afcil akrama akrim awjaba awjib aysara aysir axsana axsin aamana aamin akhlasa akhlis aslama aslim ficilku hadduu afcalo ka socdo amarkiisa afcil un baa lagu keeni wax kaloo lagu keeni ma jiraba afcala afcil haddaba hadduuna ficilkaasi afcalo ahayn oo afcalo kayrkeeduu noqdo oo sidaynu ognahay afar iyo kontonkii wasan ee kalea ah. afar ila shan iyo kontonkii wasan afcalo quraan iska saarnay afcalo oo qurun baynu nidhi waa afcil afar iyo kontonka wasan ee soo hadhay waxaa loo kala qaybinay marka la mudaariceeyo inuu mudaarica xarafka labaad xarakaysan yahay iyo in mudaarica xarafka labaad reeban yahay labadaasaa loo kala qaybini haddii mudaarica xarafka labaad xarakaysan yahay mudaarica xarafka labaad hadduu xarakaysan yahay marka amarkiisa aad keenaysid waa isla mudaaricaasoo la jasmiyey oo lam lagu daray oo laga xadfay lamtii iyo xarfulmudaaracada inta soo hadhay ayaa amar loo yaqaanaa mar kaste oo ficilka mudaaric xarafkiisa u xarakoobo intaad lam ku darsato ood lam ku jasmiso kadibna lamta iyo xarfulmudaaracada tuur inta soo hadhay amara ficil kaste haddaba ood istidhaahdo mudaariceen amar ka keen horta mudaarice wajaba yaa garanaya haddaba mudaariceega wajaba horta wajaba waa in la mudaariceeya marka hore yejibu xarafka labaad muxuu sitaa xaraka muuna sid muuna xarakaysnayn kol hadduu xarafka labaad xarakaysmo lam un ku darso yejibudaa lam un ku dar lamti iyo xarfulmudaaracada un xadaf inta soo hadha amara yejibu ba lam ku dar lam yejib amarka markaad doonaysa lamta iyo xarfulmudaaracada xadaf lamta iyo yada xadaf jib wey yaquulu labaad muxuu siitaa yaquulu sow ma xarakaysna xarafka labaad yaquulu waa qaafke haddaba lam ku darso kol hadduu xarafka labaad xarakaysan yahay yaquulu lam ku dar lam yaqul sow ma aha lam yaqul markaan idhaa lamta iyo xarfulmudaaracada unan xadfo maxaan odhanayaa lam yaqu lam yaqul lam yaha yadun xadaf yaquulu amarkeygi waa qul yabiicu xarafka labaad ma xarakaysan yahay yabiicu markaan idha yabiicu ma xarakaysan yahay lam ku dar haddaba yabiicudii lam ku dar lam yabiic markaan lamtiiyo ya-da un jar inta soo hadhay baa marahe biic yakhaafu xarafka labaad ma xarakaysan yahay yakhaafu amar markaan yakhaafu ka doonayo lam ku dar yakhaafu alifkun baa laga dhex saarayaa dee maxaan odhanayaa lam yakhaf lam yakhif maaha lam yakhaf lam yakhaf markay tahay lam yakhaf lamta iyo yada uun jar inta soo hadhay baa amara maxaan odhanayaa lamta iyo yada markaan jaro af baan odhanaya wlmru min khafa khaf ciaaba wa inagii mulxaa kusoo dhiganay wlmru min khafa khaf ciaaba af alciaab ya may kama dambayso eg lam markaad ku darto lam yabic wey yadii guaamey jaazimkusa uma tuurayo lam yabic lam yabic markaad tidha lamtiiyo yadu ma jaraysaa waa bici yaquulu mayna lam yaqul ahayn marka lam lagu daro ilan lamtu xarafka u dambaysay reebaysaa ya iyo alifka iyo wowga xarafkan ka horeeyana iltiqaau saakinayn baa dhacayo xadfu xarfulcila loo samaynaya lam yaqul wey kolkaa wow ma jiro lam yabic wey ya ma jirto lam yakaf wey alif ma jiro dee lamtiiyo ya-da unjar inta soo hadhay baa amara lam yaqul maxaan odhanayaa lam yaqul maxaan odhanayaa qul lam yabic maxaan odhanayaa bic lam yakaf maxaan odhanayaa af wahaakada tacalama bal haddaba mudaariceeya tacalama maxaan idhaha tacalama markaan doonayo inaan mudaariceeyo yatacalamu xarafka labaad muxuu sitaa xarakuu sitaa sow ma aha bes lam ku dar haddaba yatacalamudii lam yatacalam maxaan idhahdaa lam yatacalam markaan amarkeyga doonayo tacalam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akuu cilmin kaman huwa jahila tacalam war waxbaro wahaakada sidaas ayaynu culimo ula mucaamalooni ama aynu ula dhaqmaynaa hadda weliye bal eega weliya weliye bal mudaariceeya amarkii weliye ayaan doonaynaaye sow ficiloo shaada ma ahayn maxay ku iman jirtay weliya yelii maynahan yelii yelii lam markaad ku darto lamtu mayna xadfu xarfucillo samayneyn oo yada dambe ayna jaraynin lam ku dar lam yeli sow maaha lam yeli maxaa la jarayaa ilan xarafkii labaad baa xarakoobaye lamta iyo ya-da maxaa soo hadhay laam kasrisan amarka weliye waa li li wey li laam kasrisan baad ku hadlaysaa markaa li wacaa bal mudaaricee waa lafiifkii mafruuq ahaaye facala wacaa maxaan odhanay wacaa yaci yaci markaan idhan lam ku daro xadfu xarfulcila lagu jasminayo ya-da dambaa la jari maxay noqon lam yaci amarkii lam yaci sheeg haddaba ci weeye ci waxaa la arkay haa haalwaqfi haasakti baa lagu darsadaayo waxa la yidhaha cihi cihi waa la yidha lihi waa layska yidhaha lihi iyo cihi iyo cina waad arki kartaa li waad arki kartaa waqaa maxaad amarkeyga odhan waqaa waqaa bal amarkeyga sheega waqaa waqaa wuu ilaaliyey horta mudaariceeya yaqii lam ku darso lam yaqi haye lamtiiyo ya-da iska jar qi amarkii qi war ilaali markaad leedahay qi baad odhan qi ilaali inan markaad la hadlaysana iya baad kusii dari qii inanay ilaali laba ragga markaad la hadlaysa alif iyo iyo alif qiyaa labadiinano ilaaliya rag badan markaad la hadlaysa qida qaafkaad godiyo wow baad ku dari quu quu anfusakum wa ahliikum naara quu war ilaaliya baad odhanaysaa marka wahaakada haddii haddaba ficilka mudaaric xarafka labaad xarakaysan yahay culimo sidaasaa loo dhaqmi mayla socotiin xarafka labaad markuu xarakaysan yahay inta lam lagu daray unbaa maxay la sameeyey lamtiiyo waxaa la jareeyo iyo xarfulmudaaracada inta soo hadhay buu amarkii noqday waa basiid runtii aad buu ufudud yahay haddaba hadduu xarafka labaad xarakoobo ayaa inoo dhiman hadduu culima xarafka labaad xarakoobo hadduu xarafka labaad reebmo baan doonaya hadduu xarafka labaad xarakoobo waan soo sheegnaye xarafka labaad hadduu reebmo maxaa la samaynayaa culimo hadduu xarafka labaad reebmo bal u fiirso oo xarako maaha reebniin sukuunuu qaato maxaa la yeelaya su-aasheennu waa taa sidii oo kalunbaa lam lagu dari marka lam lagu daro lamta iyo xarfulmudaaracadaa la jari yaa soo harhaya markii iyo xarfulmudaaracada lasoo la jaro kii labaadee mudaaricoo reeban saw ma aha xaraf reeban buu hadalkii ka bilaabmayaa saw ma aha waxaa lagama maarmaana in hamse lasoo meelaha laga soo qaato hamsatulwasli hamsatulwasli baa lasoo qaadanaya marka hamsatulwasligaa lasoo qaato hamsatulwasligaasa xagga hore lagaga dari hamsaha maxaa la xarakayn haddaba hamsatulwasliga ah ficilka mudaaric caynkiisu kolba xarakaduu sito ayaad eegi hadduu caynku uu sito kasro ama caynku uu sito fatxo kasro iyo fatxo hadduu sito hamsaha waa la kasrini hadduu caynku maxay sitaanku idhi hadduu caynku kasro sito ama uu maxay sito ama uu fatxo sito labadaa jeer hamsaha waa la kasrini kasraha iyo fatxaha markuu caynku sito hadduu caynku godaal sitana hamsaha waa la godi bal hadda dakala mudaaricee yodakala yadkhulu xarafka labaad ee mudaaricu waa daalka isaguma reebna haddaba lamiigu dara maxaan odhan lam yadkul lam yadkul marka la yidhaha waxaa la jarayaa lamta iyo ya-da ayaa la jari daal reeban baa laga bilaabay markaa daal reeban ayuu hadalkii ka bilaabmaya hamsaa la soo qaadani hamsaha maxaa la xarakayn ydulu aynkeyga eega ydulu aynkeyga eega ydulu aynkeygu muxuu sitaa dam kolkaa hamsi waa in la damiya lam ydul maxaan odhanaya dul ykruju eg caynku muxuu sitaa ykruju waa rade dam saw maaha lam ykruj markaa lamtiyo yada jaro hamse godan baad keeni maxaan odhan ruj haddaba yaftaxu eega yaftaxu xarafkii labaad wuu reeban yahay yaftaxu lam yaftax markaan idhaa lamtiyo yada aan jaro caynku muxuu sitaa hams kasrisan baan ka heli kol haduu fadxa sita caynku iftax yejlisu lam ku dar haddana yejlisu lam yejlis caynku muxuu sitaa lam yejlis lam yejlis waa laamka caynku muxuu sitaa kasra lam yejlis marka lamtiiyo ya-da la jaro hamse kasrisan meesha aan keenno maxaynu odhanaynaa markaana lam yejlis maxaan idhaahdaa ijlis baan odhanaya ijlis ijlis wahaakada ijlis waxaan u malaynayaa culima inuu warkaasi waadix yahay bartaasuu inagaga dhammaaday cashirkii amarka ahaa samayntiisu hadda sidaan samaynay mayla socotiin shaadkii un baa ii dhima sow maaha shaadku waa saddex kelmadood amara iyo akhada iyo akala saddexdaa erey oo qura ayaa shaada eeg amara amarkeega mur baa la yidhahda akhadana khud baa la yidhaahdaa akalana kul baa la yidhaahdaa eeg waa mur iyo khud iyo kul saddexdaa erey baa shaada shaadka baabka amarku waa saddexdaa kelmadood baabka amarka markaad doonayso saddexdaa kelmadoodun baa lagaa rabaa waa mur iyo khud iyo kul saddexdaa erey oo qura ayaa shahaada culimo waa mur khud kul waxa kaloo dhani waa kuu qiyaas mur khud kul waxa kaloo dhani waa kuu qiyaas waxaan doonayaa haddaba bal haddaa saw si fiican hadda halkaa umaynaan arag sidaynu u dhignay miyaan marku soo yar celiyaa mar baan ku soo celiyaa absad shay culima wax laysku daaliyaba maaha waxaan ku idhi amar markaad raadinaysid qiyaas iyo shaadi igu qaybi maxaan u qaybiyey shaadku waaba saddex kelmadood waa maxay shaadka saddexdiisa kelmadood waa mur khud iyo kul shaadkii wuyna qiyaaskiina waa waxaa wey qiyaaskii soo hadhay soo qiyaaska waxaa loo qaybinaya ficilku inuu afcalo yahay dee han iyo kontonkii wasan baa ilan amarkoogan la baranayaaye inuu ficilku afcalo yahay iyo inuuna afcalo ahayn oo afar iyo kontonkii kale uu noqdo hadduu afcalo noqdo afcil un ku keen hadduu afcalo yahay maxay ku keen baan ku idhi afcil afcala waa maxay afcil akrama maxaad odhan adaba amarkeyga akrim aslama maxaad odhan aslim akhlasa maxaad odhan akhlis awjaba maxaad odhan awjib acdaa maxaad odhan acdi kula dii xaqin xaqa aqaama maxaad odhan im aqimu salaata aim waxa weeye hadduu afcalo yahay afcilun ku keeni maxaa ii soo hadhay hadduu kayru afcalo noqdo soo maha ayru afcali waa afar iyo kontonkii wasan ilin shan iyo bay ahaayeen afcaloo qura dhinac u saaray shan iyo afar iyo kontonka kale khayru afcalaah waxaa loo qaybini marka la mudaariceeyo inuu xarafka labaad xarakoobo iyo inuu xarafka labaad reebmo hadduu xarafka labaad xarakoobo lam ku dar lamta iyo yada xarfumudaaracada lamta iyo xarfumudaaracada xadaf inta soo hodhay baa amara yaquulu ka waran xarafka labaad ma xarakaysan yahay yaquulu bes dee lam ku dar haddaba lam yaqul lamta iyo yada jar inta soo hadhay baa amara qul yabiicu lam xarafka labaad ma xarakaysan yahay lam ku dar haddaba lam yabiic lamta iyo yada jar inta soo hadhay baa amara maxaad odhan bic yakhaafu xarafka labaad ma xarakaysan yahay lam ku dar haddaba lam yakhaf maxaan idhaahdaa markaa af haakada hadduu xarafka labaad xarakaysan yahay halkaasaan kaga baxnay hadduu xarafka labaad reeban yahay lam baa lagu dari sidii ki hore kale markuu lam aad ku darto ee lamti iyo xarfulmudaaracada aad jarto xaraf reeban buu hadalkii ka bilaabmaya hamsaad soo jiidani hamsaha waxaad xarakayni caynka ficilku hadduu kasre sito ama fadxa sito hamsaha waad kasrini hadduu caynka ficilka mudaaric uu dame sito hamsaha waa damini haakada amarkii halkaasu inagaga baxay culimu ninka intaa aan garanaynin amarka ma garan karo ninka intaa garanayana amarkii wax kaaga dhimani ma jira ogow ficil kaste oo af carabi ah maanta waad mudaalacayn kartaa waaanad waad amarkiisa waad keeni kartaa amarkiisa waad keeni kartaa faslun fi ficli mri may kasre caaridiyadama caaridadiihi waxa weeyaan waa qiyaaska qaacidada ninun bay ku dhex jiraan qaacidadeenanu bay ku dhex jiraano kasrada caaridada iyo damada caaridada waa qaybta qiyaaska iyo qaybteenan hamsaha lasoo jiidanayo intaasun bay noqonayaan mushkilada male faslun fii ficli mri faslun fii ficli اmri almru amarkii min afcala afcala marka uu ka ahaado afcil weeyaan sheekhu horta qiyaaskiibuu ka bilaabay muxuu dib u dhigtay markaa shaadkiibuu dib u dhigay qiyaaskiina afcala oo inagii afcali iyo hayru afcala u kala qaybinay afcala buu ka bilaabay almru amarkii min afcala afcala marka uu ka ahaado afcil weeyaan amarkii maxaynu nidhi amarkii waxaynu nidhi afcala markuu ka ahaado maxaa la odhan afcil ayaa la odhan almru amarkii min afcala afcala markuu ka ahaado afcil weeyi haddaba inoo mudaariceeya dee amarkii inoo keena akrama akrim owjaba owjib axsana akhlasa ahdaa ahdi acdaa acdi mayla socotaa hadda akhaafa akhaafa akhifdhe akhaf maaha akhifdhe ile waa afcale akhwif buu ahaa akhwif afcil buu ahaa akhwif markuu ahaa iclaal baa ku dhaco akhif buu noqday aqaama aqim almru amarkii min afcala afcala marka uu ka ahaado afcil weeyaan halkaasaynu afcalo kaga baxnay afcaloo dhani waa maxay afcil waxaa ii soo hadhay hayru afcala hayru afcala waa imise wasan waa imise wasan hayru afcala afar iyo konton wasan ilan shan iyo konton baan haysano afcaloo quran gaar saaraye shan iyo afar iyo konton wasan wey hayru afcala waczu nisbe hu oo amarka ah hudani waa amarkii waczuhu amarka u nisbee lisiwaahu lisiwaa afcala afcala kayrkeed markuu u sugnaado kalmudaarici mudaaricoo kale u nisbee mudaarica oo diljasmi jasmo u saaxiiba ukhtuzila la xadfay awaluhu awalkiisa la xadfay hadduu ficilku hayru afcalo yahay ka dhigtaa amarkiisa mudaaric diljami lam lagu daray ama la jamiyey mudaaric la jamiyey alladii اktuzila awalhu oo awalkiisii laga xadfay mudaarica oo dhan markuu kayru afcalo yahay seed ka dhigi amarka oo dhan baan doonaya amarka hayru afcalo oo dhan seed ka dhigi mudaaric lam lagu daray oo la jamiyey oo lamtii iyo awalkiisii oo xarfulmudaaraca ah laga xadfay sidaas ayaynu ka dhigaynaa maxaynu ka dhigaynaa baynu nihi culimo waxaynu ka dhigaynaa mudaarica saynu ka dhigi baynu nidhi amarka saynu ka dhigi amarka mudaaric la jasmiyey oo bilowgiisii hore laga jaray oo kalun baynu ka dhigi wahaakada waxaa jira hadaba culimo halkaa inagoo marayna ayaa muda ayaa amarkaa laba loo kala qaadi ficilkiisa mudaaric amarkaa ayaa laba loo kala qaadi ficilkiisa mudaaric labada loo kala qaadaya waxa weye in mudaaricani aanigiisu xarakaysan yahay iyo in mudaarican aanigiisu reeban yahay labadaasaa loo kala qaadi ficilka mudaaric aanigiisu xarakaysan yahay mise ficilka mudaaric aanigiisu reeban yahay hadduu xarakoobo aanigu amarku waa intaasoo hadhay un bes aanigu hadduu xarakaysan waaba intaasoo hadhay ee sheekhu halkaa kaga hadlay yaquulu aanigu sowma xarakaysna yi jamiyo lam ku dar lam yaqul marka lam iyo yada la jaro intaasoo hadhay waa amar lam yaqul lam iyo yan jar yaqul yadun ka jar yaqul yadun ka jar qul yabic yadun ka jar yakaf yadun ka jar tacallam eg yatacallamu ama yatacalam yatacalam yada horun ka jar tacalam mayla socotiin hadda tajanaba yatajannabu yadun ka jar yatajanab marka la yidhaha yatajanab yadun ka jar tjanab wahaakada culima waxaynu eegeynaa haddaba haddii uu noqdo xarafka labaad ee mudaaricu mid reeban xarafka labaad ee mudaaricu hadduu reebmo hamsatulwasli baa la soo qaadan hamsatulwasligaana waxaa la xarakayni hadduu caynka mudaaricu uu kasrisan yahay ama fadxisan yahay kasro hadduu caynka mudaaricu godan almru amarkii min afcala afcala marka uu ka ahaado afcil weeyaan waczuhu amarka u nisbee lisiwaahu lisiwaa afcala afcala kayrkeed markuu u sugnaado kalmudaarici mudaaric oo kale u nisbee mudaarica oo diljasmi jasme u saaxiiba alladii mudaarica oo ikhtusila la xadfay awaluhu awelkiisa oo xarfulmudaaracada ah haddaba hadduu aanigu xarakaysan yahay intaasuu kugu daayey hadduu aanigu reeban yahayna hamsatulwasli baa lagama maarmaana wasil la xidhiidhi bihamsilwasli hamsulwasli wasil la xidhiidhi saakinan mid reeban wasil la xidhiidhi saakinan saakinantaasi waa fa'dii ficilka ama ficilka xarafkiisii labaad ilan xarfulmudaaracadii waa la xadfay xarafkii labaad baa reebmaya markaa wasil la xidhiidhi saakinanka saakinka ah ee reeban xarafka reeban la xidhiidhi bihamzil wasli hamsulwasli la xidhiidhi xarafkii reebnaa hamsatulwasli baa lala xidhiidhini hamsatulwasliga maxaa la xarakayn munkasiran isagoo kasrisan hamsatulwasligaasi hamsatulwasligii kasru qaadan imise jeer buu hamsatulwasligu culima kasro qaadanaya laba jeer hadduu mudaarica cayinkiisu fadxo sito iyo hadduu kasro sito wasil eg eh, wbihamsil wasli ma haysaa wabihamsil wasli wowgaasaan silshi iskala xidhiidhsaday wasil la xidhiidhi saakinan saakin saakinka oo kaana ahaaday mutasilan mid la xidhiidhaya bilmaxduufi xarafka la xadfay bihamsil wasli hamsulwasli la xidhiidhi munkasiran isagoo kasrismaya hamsulwasligu hamsulwasli kasrisan ayaa lala xidhiidhinayaa buu ku yidhi waa haddii uu mudaarica caynkiisu uu fadxo ama kasro halkaasaynu kaga baxnay halkaa markaynu kaga baxnay haddii mudaarica caynkiisu dame ayaa inoo dhiman saw maaha mudaarica caynkiisu hadduu dame sito waa la damin baynu nidhi walhamzu hamsihii qabla luzuumi dami damo laazime ah horteed waa la damiyey sheekhu halkan wuxuu yidhi walhamzu walhamzu qabla luzuumi dami duma walhamzu waan godi karaa walhamz waana kor dhigi karaa dumana kolkaa labada macno yeelan in amar laga dhigi iyo in mijuu laga dhigo waxaynu nidhi walhamza qabla luzuumi dami damo laazime ah hadday meesha taal damo laazimi ihi hadday meesha taal wuxuu sheekhu ku yidhi hamsihii waa layska daminayaa waa caynka ficilku hadduu damisan yahy waa yadkulu lam yadkul lam yadkul lamtiya ya jar hamse damisan ku bilaabo maxaan odhanayaa faculo oo dhan haddaba faculo oo dhan marka mataqaanaa xarafka labaad uu reebmo hamse godon baad amarkeyga ku bilaabi ila faculo caynka iyo facuuli buu ku iman jire o u godmi jire facaalada noocii noocun yudam la odhan jiray yafculu ku iman jiray hadduu haanigu xarakoobo hamse uma baahna de waa qaybtii hore haduu saanigu reebmo hamse damisan un baad keeni sida yadkhulu oo kale udkhul yaqtulu oo kale uqtul yansuru oo kale unsur yakrumu oo kale ukrum yaxsunu oo kale uxsun wahaakada hamse damisan waa dama laazima haddaba culimadu waxay yidhaahdeen caynka ficilku in hadduu hadduu dame inuu sheekhu caynka ficilku inuu dame inuu inoo sheegay ahayde damadan yaree laazimada uu shardiga kaga dhigay waa maxay damihii laazimo qabla luzuumi dami buu yihi luzuum buu yihi damo laazima ah buu yihi waxaa la ogaaday damada ayaa mararka qaar isbedesha damadu mararka qaar way isbedeshaa siday kasraduba isku bedesho damadu way isbedeshaayo mararka qaar baad arkaysaa caynkii ficilka oo damisan oo laakiin damahani damo caarida ah caynkii ficilka ayaa damisan damahani waa damo caarida ah ama caynkii ficilka ayaa kasrisan kasrahani waa kasro caarida ah damada caaridadiihi qiimogal ma leh waa sidii horeen soo marnay unbaad uhaysani damada caaridada ah xukunkii horeen haysanay unbaad haysani damo caaridaa ah maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa ficilku hadduu naaqis noqdo sida yamshi oo kale yamshi yamshi oo kale hadduu yamshi yamshi imika ma xarafka labaad sooma sooma reebna so lam yamshi ba ku dar ya-da dambe lam tujari lam yamshi lamtiya yada jar oo hamse kasrisan sowle ka heli maayo caynkiibaa shiinka ah oo kasrisane maxaan ugu dhawaaqi socon luge marka lagu leeyahy imshi haddaba imshida haddii waawiljamaaca lagu daro waawiljamaaca haddii lagu daro rag badan la amrayo wowga dartiibaa caynka shiinka a ah loo damini oo maxaa la odhan imshu haddaba imshu markaynu nidhaa ardaygu damadan inuu eego ma aha hadda shiinka saaran uu yidhaha caynkii wuu godan yahay umshu dhaha umshu odhan maayo imshudii unba odhan animshu imshu imshu kolkaa damadan caari damadani dama maaha sax ah oo asliye ahi waa dame lala yimid limunaasabati lwaawi loola yimid waxba qiimogal ma ahee xukunku kii horeen haysanay unbaad haysanaysaa imshu waad kasrinaysaa un hadduu qofku yidhaha adaba imshu sawka caynku godan waxaad tidhaha wargodaalkani kii saxda ahaa maaha waa wowga dartii baa loola yimide shiinkani kasruu sidan jiro yamshi buu ficilku ahaan jiray yamshi ayuu ficilku ahaan jiray ee yamshuuna markay tahay yamshuuna hamoodin damadana caaridaa loo yaqaanaay kasre caarida baa iyaduna jirta kasrada caaridadii waxa weeye ficilkii cayinku godnaan jiray sida tusaaleahaan yadcuu yadcuu ama yakzu yakzu ah way caynkiisii sow zaaida ma aha marka lam lagu dara maxaan ugu dhawaaqi lam yakzu lam iyo ya-da jaro qaynka horeeya banbu hadalku ka bilaabmaya hamse godan sow maaha la keeno oo maxay loogu dhawaaqo uzu uqzudii haddaba haddii inan laga dhigayo ka waran takziina bay ahayd inanta mudaariceegu takziina takziina zaidii oo cayn ahayd kasray sidataa kasraani waa caarido oo ficilku yakzuu ahaayo godaal buu sidan jiray waa kasra caarida baa la yidhaha kasraha caaridadii isagu qiimo gal ma aha odhan mayne e eh. waxaa la eegayaa laba weji ayaa meesha banaan waaad inaad iska damisato ood iska tidhaahdo uzi inanta inaad uzi iska tidhaahdo uzi ood caadi hamsihii u damiso iyo inaad ishmaam samayso oo kasro iyo dammo aad isku keento oo tidhaahdo zi zi zi eg sidii debnaha wax daminayo kale ad ka dhigtay dama daciifa ah ayaad sheegaysaa zi haddana kasna ay caadi ad ku hadlaysaa zi zi eg waxa weeye markaa kasra caaridda ay meesha taalo wlhamza hamzaha qabla luzuumi dami damo laazima ah horteed ahaaday duma waa la damiyey wanaxwuzi uzi iyo ka lamidka ah waa dama caaridaaka watee bikasrin kasre isagoo ku maran kasraha oo mushamid dami dame la ursiiyey kasre iyo dame laysku keeno laysku ishmaamiyey qad qubila waa la aqbalay isagoo ka ishmaamkaasita ayaa uzi oo kalena lagu kaga baxnay amarkii oo dhan waynaga dhammaaday culimo amarka dhammaantii baa inaga dhammaaday shaadkii unbaa dhiman shaadku muxuu ahaa culima shaadku shaadka maxaynu ka dhigaynay bal hada u fiirsada imisuu shaadku ahaa baynu nidhi saddex ficil saddexda ficil maxay ahaayeen waa mur iyo khud iyo kul oo maxaa shaad ka dhigay dee mudaariceeya idinkaa arki doono inay shaad yihiin iyo in kale mur amara bal mudaaricee yamuru ma qaybtii afcalaba mise waa ayru afcala amar horta ma afcala mise waa ayru afcala waa ayru afcala ma qaybtii mudaarica aanigiisu reebnaaba mise waa qaybtu xarakaysnaa yamuru waa qaybtu he reebnaa saw maaha yamuru waaa lam yamur inta la yidhaha lamtiiyo ya-da la jaro hamse reeban in hadalka laga bilaabo hamse kale lasoo jiito oo godan oo caynkiibaa godan hamse lagodo uumur in la yidhahba ahayd halkii hamse kale laga soo qaadan lahaa ee laba hamse ay kulmi lahaa ilan amara fadiibaa hamse ahe fadaasoo reeban iyo hamsihii kale dee laga horreysiinayey ayaa iska da in hamsatulwasli la keene hamsihii fada ahaabaaba lagoday la xadfayba yamuru hamsihii fada ahaaye reebnaabaaba la xadfayba markaasaa cayn iyo laamun la isku reebay amara away cayn ka egi amara caynkii me away laamkiina dee cayn iyo laamun isku reeb caynkana godo mur muruu abaabakrin falyusali binaas buu rasuulku yidhi sala allahu alay slam mur mur wasankeega sheeg marka cool wey cool ilanfadiiba eeg mayna shaad marka qaacidadii mayna khilaafin qaacidadii amare way khilaaftay ilan waxay ku jirtay qaybtii xarafka labaad uu reebnaabay ku jirtay ee yamuru lagu keenayay bay ku jirtay toos bay u khilaaftay akhada bal hadda eeg akhada bal mudaaricee akhada yakudu yakudu maxay ahayd waa qaybtii xarafka labaad reebnaa in lam lagu daroo lam yakud la yidhaah lamtiyo yada marka la jiro hamse reeban oo fadiyabu hadalku ka bilaabmi lahaa hamse kale in la keenay ahayd oo laba hamse laisku xijisiiyo iska daa in hamse kale la keene e, hamse kale in la keene iska dhaafe maxaa lasii xadfay kii fadii baa lasii xadfay cayn iyo laamun isku reeb markaa yamuru maxaad odhanaysaa yamuru cayn iyo laamun isku reeb maxaynu nidhahnaa yamuru mur baynu odhan yauduna maxaynu nidhahnaa markaa khud baynu odhan khud haye khud wasankeega sheeg hadii lagu waa cul akl maxaynu nidhahnaa akl yakulu kun kun wasankeega sheeg hadii la yidhaahdo waa cul wahaakada saddexdan ere inay shaad yihiin waad aragtaa sow shaad maaha culima saddexdaa erey arin haddaba waxaa la yidhaha marna faash bay noqdaan marna naadir bay noqdaan marna shaad bay noqdaan saddexdaasay culimadu u kala qaadaan washada waxaa shaadoobay bilxadfi xadaf waxaa ku shaadoobay xadafkaasi waa xadfulfaa washada waxaa shaadoobay bilxadfi xadaf waxaa ku shaadoobay waa xadfulfaae mur baa shaadoobay wa khud baa shaadoobay wa kul baa shaadoobay mur waa amar khud waa qaad kul waa cun intaasiba shaad bay noqdeen wafashaa waxa faafay wamur ayaa faafay wamur wamur macnaheedu waxa weeyi amarada marka xarfulcadaf wow ihi xagga hore ka maro intee sidii shaadkii lagu keeno murtii wow laga horreysiiyo waa mur in la yidhaah maaha ma badna waa mur laodhan markuu wowga ka horeeyo fadii baa la soo celinayaa hadduu wowba amarada xagga hore ka maro sow amarkii mur ma ahayn muruu abaabakrin oo kale mur murtaa ma haysaa hadduu wow ka hor maro war fadii la xadfay washada bilxadfi aynu nidhi shaadkii xadafka uu keenay meesha ha ka baxo oo fadii ha soo noqoto maxaynu odhanaynaa mur markaad wow ka horreysiiso waa mur ha odhan fadii soo celi wmur ahlaka bisalaa wmur ahlaka bisalaa waa faash aad buu u fara badan yahay waa qiyaas markaa isagu maba ahaba arrin khalada ma aha wafashaa waxa faafay wamur ayaa faafay wamur marka wowga laga horreysay waa faash arrin aad u fara badan weeyi wamustandarun waa mid la naadireeyey ama wamustandaru naadir weeyi tatmiimu khud khud dhammaystirkeegu in khud la dhammaystiroo wakhud la yidhaahdo wakul wa kulan kulan dhammaystirkeegu in kulan la dhammaystiroo wakul la yidhahdo wakul naadir weeyi labadaasina washadda waxaa shaadoobay bilxadfi ay bixadfilfaai fa'da xadafkeega waxaa ku shaadoobay mur baa shaadoobay wakhud baa shaadoobay wakul baa shaadoobay wafashaa wamur ayaa faafay wamustandarun mid la naadireeyey weeye tatmiimu khud khud dhammaystirkeega wa kulan iyo kulan dhammaystirkeegu haddaba culimo hal suaala ayaan isweydiinaynaa hal su'aala ayaan isweydiinaynaa haddii ficilka mudaaric xarafka labaad reeban yahay hamsaha lasoo qaadanayo xaggee laga maxaa la xarakaynayaa baynu nidhi cayntu cayntu ma caynta maadiga mise waa caynta mudaarica waa caynta mudaarica hadday cayntu kasrisan tahay ama ay ama ay fadxisan tahay labadaa jeer maxaa laga yeelaya waa la kasrini hadday cayntu damisan tahayna haddaba culimo caynka xarakadiisa sheekhu halkuu ku sheegay intaa un baa muhiimiya cashirkeennan caynka xarakadiisa halkuu sheekhu ku sheegay ma dushaan ka keenay wuxuu ku sheegay walhamza qabla luzuumi dami duma wlhamza qabla luzuumi dami hadduu caynku damisan yahay hamsihii in la damin buu sheekhu sheegay hadduu caynku damisan yahay hamsaha hala damiyo maa muxuu ka aamusay markaa muxuu ka aamusay halkaa hadduu caynku kasrisan yahay iyo iyo hadduu caynku fadxisan yahay waxaa la ogaaday xukunkan hore ee wabihamsilwasli munkasiran markuu yihi munkasiran wbhamsilwasli munkasiran hamsulwasligaa kasraha sitaa waa waa una markuuna ficilku dambe sidanin ila halkaa dambu damaha ku cadeeye maxaa usoo hadhay haddaba kasrihii fatxihii iyo kasrihii baa usoo hadhay halkaa ayaynu kaga baxnay macnaha ayaan isa soo yaro saaraynaa almru amarkii min afcala afcala marka uu ka ahaado afcil weeyaan waczuhu u nisbee amarka lisiwaahu lisiwaa afcala afcala kayrkeed markuu u sugnaado kalmudaarici mudaaric oo kale u nisbee mudaarica oo diljasmi jasme u saaxiiba alladii kaasoo ukhtuzila la xadfay awaluhu awalkiisa la xadfay wasil la xidhiidhi saakinan xarafka reeban saakinka oo kaana ahaaday mutasilan mid ku xiga bilmaxduufi xarafka la xadfay xarfulmudaaracada ah bihamsilwasli hamsulwasli la xidhiidhi munkasiran isagoo kasro qaadanaya hamsulwasligu walhamza qabla lusuumi dami damo laazima ah horteed ahaaday dumo iska dami hamsaha wanaxwi uqzi iyo waxa lamidka ah bikasrin kasre isagoo ku maran kasraha oo mushami dami kaygu bikasrin kasre qurusiye kasratayn baa loo baahnaa bikasrin bikasrin kasre isagoo ku maran kasraha oo mushami dami damo la ursiiyey qad qubila waa la aqbalay washada waxa shaadoobay bilxadfi xadaf waxa ku shaadoobay xadafkaasi maxadfulcayn ba maxadfulfa ba maxadfulaan ba waa xadfulfa washada waxaa shaadoobay bilxadfi xadaf waxaa ku shaadoobay xadfulfaa mur baa shaadoobay wa kul baa shaadoobay wa fashaa waxa faafay wamur ayaa faafay wa mustandarun mid naadira weeyaan ama naadir laga dhigay tatmiimu khud khud dhammaystirkeegu wa kulan iyo kulan dhammaystirkeegu in sha allahu tacaala halka ayuu cashirkeennii inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam cashirkaasuu sarfiga inoogu dhamaaday culimo ma islahaydangu dhamaaday kitaabkii kitaabka maxaa magaciisa la yidhaah laamiyat alafcaal alafcaal soo maaha alafcaal halkay ku dhamaadeen cashirkan haddaan maraynay alafcaal inoogu dhamaadeen laamiyat lafcaal bu ficiluu ka warramayey ficiladana amar baa ugu dambeeyo wakaalkaas inoogu dhamaaday amarkii waa haddaba in yar oo iska daba keenay oo laga ishtiqaaqday baa inoo dhiman ama ficilkaba laga ishtiqaaqanayo mushtaq mushtaqu minhu baa inoo dhiman labadaa qodoba qudha mushtaq iyo iyo mushtaqu minhu labadaa qodob baa inoo dhiman waxaad inoo soo qaadin misxafka qur'aanka inoo soo qaada culimo waxaynu samaynaynaa insha allah waxaa istaagaya sheekh yaasiin xagga dambe ayuu fadhiyaa baan filayaa nacam sheekh yaasiin geeska dhinaca midigta ah sheekh kale xagga dhinacan hortayda insha allah min haadihi naaxiya labada sheekh yaasiin ayaa istaagaya soo dhawaada sheekh yaasiinada soo dhawaada culima waxaynu samaynaynaa suuraة اlbaqara suuraة اlbaqara dalika اlkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna biاlgaybi wayuqiimuuna الصalaaةa wmima razaqnaahum yunfiquun aayadda aayadda saddexaad sheekh yaasiin aayadda saddexaad inta ficil ku jirta ii sheeg ee suura baqara aladiina yuminuuna bileyb aayadda ka bilaabata inta ficil ku jirtaan rabaa aladiina yuminuuna bileyb wa yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun aayaddaa inta ficil ayaan rabaa inaad ii sheegto afar ficil waa sida aad u sheegtay afar baa ku jira afartaa ka koobaadii taabo yuminuun wasankeyga sheeg iyadoo sidaaya ii wasan ii miisaan ha ii miisaan wasankeyga sheeg iyadoo mudaaricaasa waa yufciluun maadigeega sheeg maxaa tidhi yuminuuna maadigeega ayaan rabnaa yuminu eh, yuminu ma maadi ba mise waa mudaarici mudaaricana afcaalulkhamsoo saxiixun baad ka dhigtay mudaaricun baad saxiixulakhir ka dhigtay yuminu haddaad tidhaa maadigii baan rabaa amina amina waa ulaai sheekh yaasiin owe sideebaad xarafka koobaad u goday maynaan isku ogey wafaxuhaa fii ma siwaahu multazam waxayu kaanat fi rubaaciyin tudam wafaxuhaa fii ma siwaahu multazam yuminu xarafka koobaad wuu godan yahay lama ogolo amine inaad tidha sheekh yaasiin ka qaado yuminuun maaldigeegii baan rabaa a maxaa tidhi maxaa afcalu ku imanaya me anu ku dhawaaq maadigu ma rabaa yuminuun uma rabaa maadi ahaan in ad ugu dhawaaqdo haya xamsi amana wey jazaaka allah khayr amana ficilka yuminuun maadigiisu waa amana amana sheekh yaasiin oo adiga haystaye muxuu ahaa wasankiisu amana wasankiisu amana wasankiisu waa maxay jazak allah khayr waa afcala hadda faacalana way noqon kartaa ee la socda faacalana way noqon kartaayo mudaarica lagu kala gartaa midna yuaamiru buu noqon lahaa midna yuminu buu noqonay yufcilu iyo yufaacilu bay ku kala yimaadiin yufcilu iyo yufaacilu ay ku kala yimaadiin amana waa ma rubaaci baa talow mise waa khumaasi mise waa sudasi amana sheekh yaasiin ha waa rubaaci haye rubaaciga xarafka saayidka ah soo xaraf saayidi kuma jiro waa xarafka saayidka waa kee waa ka hore waa hamsa ila afcala ada hore laba hamsa isku xigoo mid la iskaga dhigay aamana amarkeegii ii sheeg maxaa tidhi aamana amarkeegii baan rabaa aamana amarkeegii xaawil ya sheekh yaasiin haye ma keenaysaa sheekh yaasiinka kale haye jazaaka allah khayr aamin aaminuu billaahi aamin weeye aamin waa rumee weeyaan aamana aamin sheekh yaasiin oo aamana bal majhuuliga dhig ha majhuulkeega ii sheeg ficilkii cashirkeeni shalay weeyaan hadda majhuulku aamana way dhib badatay miyaa tihi haye aamana majhuulkeegii baan rabaa ya uumina sax wey uumina wey haye sheekh yaasiin yuminu bal hadda majhuuliye ka dhig yuminuuna den majhuulkeegii iyadoo mudaarica ha iyadoo mudaarica maxaa tidhi mudaarica laba xeeroo quru lahaaba dee haddaad xasuusan tahay haddaabad saa u taaban lahayd yumanuun jazaaka allah khayr yumanuun ama yumanu shukran aamana bal hadda ficilka maadi ee mujaradka ahaa ii sheeg mujaradkeegii ha mujaradkii ay lahayd intaan maziidka laga dhig aamana waa maziid laakin mujarad iga dhig maxaa tii amana amana waay sheekh yaasiin ka qaado shukra waa faciila amina ah. waa si wanaagsan waxaan uga bayrayaa nacam sheekh yaasiin aladiina yuminuuna biاlgayb wa yuqiimuuna salaata yuqiimuun wasankeega ii sheeg yuqiimuun wasankeega ii sheeg yufciluun maadigeegana sheeg wasanka maadiga sheeg uu leeyahay aqaama aqaamo wasankeyga sheeg afcala aqaamo asalkeyga sheeg asal may mujaradkeyga sheeg kuma odhan ha aqaamo aqwama iclaal baa aqaamo ka dhigay si wanaagsan aqaamo amarkeygii ii sheeg aqwim aqaamo ii majhuule qiim may uqiima jazaka allah khayr yuqiimu majhuulkeyga ii sheeg yuqaamu qaamo mujaradkeegii ii sheeg qaama jazaaka allahu khayr aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh yaasiin sheekh yaasiinka kalan kusoo noqday wa mima razaqnaahum yunfiquun halkaa razaqnaahum ii sheeg ficilka razaqnaahum saw razaqa maaha sheekh yaasiin wasanka ii sheeg razaqa ha facala ii mudaaricee maxaa yursiqu maa tidhi yursiqu yursiqu waxayثu kaanat fii rubaaciyi tudam wa fatxuhaa fii ma siwaahu multazam sheekh yaasiin iska hubi halkaa waxayu kaanat fii rubaaciyin tudam soo horta camredigii ma ayn waxayu kaanat fii tudam wa fatxuhaa fii ma siwaahu multazam ya yursaqu yadan hore dambaysa sheekh yaasiin ka qaado sheeka rasaqa mudaariceegii maxaa tidhi waka maxaa tidhi yarzuqu mudaarica facali imise u sheekh yaasiinow ha maxay kala ahaayeen afartaasi haye haye haye afartii waa midka hadda yarzuqudani noocun noocun noocun hadda mudaarica bal u fiirso mudaaricaad ku hadlaysana u fiirso yarzuqu yarzuqu sheekha waan ka nixinaan umalaynaya dee haye haye maxaa tidhi waa noocun yudam yarzuqu noocun yudami mise uu sii qaybsamayey ha shantii waa midkee hadda waa shuhratu dama jazaaka allahu khayran rasaqa ii majhuule ii majhuule maxaa tidhi hadda mudaaric ma odhan iyadoo maadiganuna oo rasaqa majhuule rusiqa shukran haddana yarzuqu ii majhuule ya yarzuqu waa mudaaric caadiya yarzuquda majhuulu sii bedel kasrahaasaan kugu haysan laha yurzaqu rasaqa amarkeega ii sheeg amarkeega ii sheeg eeg hamsahan maxaad u kasrisay sawdiga arkaya inay noocin yu dambato yorusuqu ay tahay haddii cayinku damisan hamsaha maa kasrin jiray sheekh yaasiin eeg yarzuqu eg caynka un eg kol haduu xarafka labaad reeban yahay yarzuqu caynka eg ur ur urzi maxaa imika zaaid eg waxba ha bedelin meel kale hamse godon ba lam yarzuq markaa ti lamtiiyo ya-da jar zuqdii iyadoo a un hamse godana ku dar ur maxaa zaaida u fadxisay zaaid eg yarzuqu mudaarica siday tahay un baad ku daynaysaa yarzuqu sawg zaaid uma godnaa sida ay u godantun amarkaa u godnaato urzu urzu ha urzu waa arzaaq jazaaka allahu khayra xabada ad adag baa malaa sheekh yaasiin kusoo hagaagay haye yunfiquun sheekh yaasiinkeena kale yunfiquun wasankeyga ii sheeg maxaa tidhi yunfiquun waa yufciluun bal yunfiquun ii majhuule bal maadigeyga ii sheeg anfaqa wasankeega sheeg anfaqa ii majhuule unfiqa anfaqa mujaradkeega ii sheeg nafaqa bal ii mudaaricee ya yanfuqu haye bal amarkeyga keen anfiqa anfaqadii baa amarkeygu anfiq yahay nafaqa baan doonaya amarkeyga jazaak allah khayr culima bartaasu inoogu joogaya wa shukran jaziila